yahay can ilintifaaci in wax lagu qabsado bijunuudi sibaaci dugaagta dugaagta amaba waxyaabahan duurka jooga oo wax dilo wuxuushta in haragooda iyo maqaarkooda lagu intifaaca reebeliskaraab ayuu baabkan u baab yahay yacni dhurwaaga iyo libaaxa iyo wixii la midka ah iyo shabeelka iyo muxuua haramcadka iyo noocyadaas waxyaabaha sibaaca ah ama dugaagta ah in lagu intifaaca oo laga faa'iidaysto haragooda reebidliiskeeb ayuu baabkan u baab yahay khulaasada xadiidka amaba baabka wixii ku soo arooray markii dhan walba loo rogrogay culimmada intooda badan xaqiiqayntan ay ka mid yihiin ayaa waxay leeyihiin nahyigaas iyo reebidda imaan doonto oo in wax lagu dheefsada laisu diidi doono waxay ku qotontaa haddii aan la magdaynin haddii aan la magdaynin sidaas iyada ah ayuu shaarixa saaxibu dakhiirat اlcuqba raximah اllah sheekh maxamed bin aadam ibnu cali ayuu rajaxayaa iyo rag badan oo kale oo muxaqiqiin ah qaarna waxay leeyihiin maya in gaadiidka korsi looga dhigto oo la saarto oo meesha korsiga firaash ahaan ama korsi ahaan loo samaysta ama kooro ahaan loo samaysta ayaa mamnuucoo la diidi ayay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin khuyala iyo kibir iyo waxbaa ku jira oo sida awgeed baa laga tegi oo lama ogola xaasil qowli sida raajix insha allahu tabaaraka watacaala tacaala haddii la magdeeyo oo sidii xayawaankii kale amaba geeli arigi loodii haraggiisoo kale laga dhigo oo muxuuah laga qaada wax alle wixii calaamo ahaa ama dhogor ahaa amaba hilib ha laga qaado oo magad caadi laga dhigo waa inuu bannaan yahay in allahu tabaaraka wa tacaala waa xadiidka afar kun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad laakiin marka dhogorta uu leeyahay oo sidiis uu yahay dee markaa moog tahay waa iska garan kartaanba dee waa wax bakti ah baktiga isagahana waxaa weeyaan haraggiisii hilibkii qaar baa saaran oo weli aan laga fujinin sidoo kale dhogortii ayaa saaran wamaa ilaa daalika xadiid afar kun labo boqol iyo saddex-iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mat abarna cubaydlah bn saciid asaraqsi wa iqatu suniyi maamuun can yaxya bni saciid alqaطaan wa iqatu habt can ibna abi caruba saciid ibna abi caruba wa iqa habt can qataada ibn dacama sadusi basri wa iqatu habtun yursil aw yudalis cafwan can abilmalix abulmalix ibnu usaamata ibnu caamir weeyaan waa iqa can abiihi aabihiis oo caamir ibn usaama ibnu caamir ah aabihii waa usaama bnu caamir saxaabi weeyaan radia allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam naha wuxuu diiday can juluudi asibaac dugaagta haragooda in la isticmaalo ayuu nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam xadiidka afar kun laba boqol iyo afari kontonaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaamu nasaa-i caleh akhbaranii camr ibni cuhmaan waa saduuqun alximsi weeyaane qaala xadaanaa baqiy ibnu waliid waxaa weeyaan saduuq kahiiru tadliis can الضucafاء can baxiir ibn sacd aلsaxuuli wahiqaة dabt can khaalid ibn macdan alkilaaci wahiqaة caabid can almiqdaam ibn macdi karib waa صaxaabi jaliil waa ree kindi alkindi weeyaan radia اllahu tacala arda qaal wuxuu yidhi almiqdaam nahaa rasul rasulka al wuxuu diiday salى اllahu عalayhi waali waslem can ilxariiri xariirta in la isticmaalo weliba ragga ayaa loo diiday iyo wadahabi dahabka ragga ayaa loo diiday inay xirtaan iyo wa mayaahiri numuuri shabeelka haraggiisa korsiga ama kooraha awrta amaba fardaha meesha lagu fadhiistay in laga dhigtana nabigeenna waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo kooro ama amaba kuraas ka samaysan haragga shabeelka in laga dhigto korsi lagu fadhiisto oo la isticmaalo oo gaadiidka lagu karo amaba xataa gaarigii kuraastiisii lagu samaysan nabigeena wuu diiday salى اllahu عalayhi waaalih wasalam wa jamcu mi'haratin mi'hara marka alfurushu alwaطi'a la yihahdaa mayaairta waxaa weeyaan waa kuraasta iyo waxyaabaha lagu fadhiisto oo weliba dabacsan oonan muxuu adkeyn isbuunjaha sidiisoo kale u jilacsan ayaa mayaatir la yihahda marka in shabeelka haraggiisa waxyaabaha jilacsan oo lagu fadhiista amaba ha noqoto wax jaqlika loo dhigto oo ha noqoto barkina ama wax lagu fadhiista ha noqoto ama wax lagu saaxdo ha noqdo in laga dhigto foodare nabigeena waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam xadيث afar kun laba boqol iyo شhan iyo kontonaad waa xadiiث صaxiixa qaala imam nas alي mt abarna camr ibn cuثmaan waa saduuq waa reer ximsi qaala xadaanaa baqiya can baxiir can khaalid oo raggina soo maray sanadka hore qaal wuxuu yidhi wafada wuu soo wafdiyey amaba isaga wafdi ah oo socdaal ah oo rag nabiga u socda ku jira cafwan wafada wuxuu u soo wafdiyeeyey oo wafdiaan ugu imaaday almiqdaam ibnu macdi kariba wuxuu u yimid calaa mucaawiya ibn abi sufyaan amiir almu'miniin ayuu usoo wafdiyey faqaala wuxuu ku yidhi anshuduka billaah allaweyne ayaan kugu dhaarinayay hal taclama miyaad ogsoon tahay mucaawiyow ana rasuula rasulka sala allahu calayh waali wasalam naha inuu diiday can lubuusi juluudi asibaac dugaagta haragooda in la xirto oo dhar laga dhigta inuu nabigeenna diiday calayhi asalaatu wasalaam soo ma aad ogid oo ma ogsoon tahay weeyaan iwarukuubi in la koro calayha korkeeda oo gaadiidkii kuraastii amaba koorihii saarnaa dushooda la saaro oo kadibna lagu fadhiisto inuu nabigeena diiday calayhi الsalaaةu wasalaam sow ma ogid ama miyaad ogsoon tahay qaal wuxuu nacmaa marka laba saxaabi ayaa isaga markaati kaceen ninka la yidhaahdo marka almiqdaam hadalkaas wuxuu weydiisay mucaawiya radia allahu taala arda ogaalkiis inuu nabigeenna ka ogaa iyo in kale wuuna u qiray oo uu ku raacay radia allahu tacaala canhuma waaya baabu nahyi reebid liska raba yuu baabkan u baab yahay can ilintifaaci in lagu intifaac lagu qabsado bishuxuumi almeytati baktiga cadiinteeda ama baruurteeda in lagu danaysto oo wax lagu samaysto waxaa weeyaan inay bannaanta in kale neef ayaa bakhtiyey haraggii waa soo marnay oo haddii la magdeeyo shaki ma lahan in la isticmaali karo taa laiskuma hayo laakiin cadiintii ama baruurtii ma la isticmaali karaa waa noo imaan doontaa nabigeen la weydiina calayhi salaatu wasalaam waa xaaraan wey lama ogola siday noo imaan doonto nabigeen wuu diiday calayhi sala slam xadidka afar kun laba boqol iyo lixdii kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nasai ali abdal axman qutay ibn saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqrani waa tabt qaala xadaana leyt ibn sacd almisri weeyaan waa iqatun can yaziid ibn abi xabiib waa iqatun yursil can ataa ibn abi rabax waa iqatun weeyaan can jaab yursil can jaabir bn cabdilahi radia allahu tacala canhuma anahu jaabir samca rasu rasuulka ayuu ka maqlay sal slm yquul isagoo leh anahu jaabir dhah samica wuxuu ka maqlay rasul ayuu ka maqlay sal slm caama alfatxi sanadkii maka la furtay wahuwa nabigeennana calayhi salaa slam bimakata uu ku sugan yahay yaquul isagoo leh ina allaha alla weyna caza qaalibhay wajalla weynaaye i wa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam xarama wuxuu xaaran yeelay bayca alkhamri khamrada in la beeciyo oo la iyo walmeytati bakhtigi iyo walkhinsiiri doofaarki iyo walasnaami asnaamta la caabudo intaba in la gado oo laga shaqaysto oo la iibiyo allah uu diiday subxaana wa tacaala rasuulkiisana waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam ana allah ina allaha alla weyne xarama wuxuu xaaran yeelay beyca alkhamri wاlmeytati wاlkhanziiri wاlasnaam kow waina rasuulahu sala اllahu warasuulahu rasuulkiisna sal slm xarama beyca alkhamri wاlmeytati wاlkhinziiri wاlasnaam meesha wuxuu diidayaa in damiir uu ku jamciya allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi waali wasalam marka waxaa weeyaan mid walba gooni ayuu marka muxuu ahaa uu ka dhigay faqiila waxaa ya rasul rasuulka allow ara'ayta bal ka waran shuxuuma almeytati bakhtiga cadiinteeda iyo baruurteeda fa innahu baruurta yuطlaa waxaa lagu dharoobaa oo la mariyaa oo lagu subkaa biha iyada asufunu doomaha oo doomaha alwaaxdooda si ay mxuu ah biyaha ay daxal waxa u qabsanin ayaa la mariyaa oo lagu subkaa wayudhanu waxaa lagu subkaa biha baruurtaas aljuluudu harkihi si ay u qalelin harkaha ka samaysan haragga ka samaysan maqaarka ka samaysan haddii aanan subagi wax la marinin wuu qalalaya oo biyaha waxay taabtaan marka subagaasaa la marina wuu ku jilci wayastasbixu biha annaas dadka ayaa faanuus ka dhigta oo saliiddaas laga soo saara baruurta iyo subagaas ayaa inta fadiisha lagu shuba ayaa kadibna sida caadigahayd loo isticmaalaa oo oo laga dhigaa sida gaaskii oo kale loo isticmaalaa oo iftiin loo isticmaalaa fa qaala wuxuu yidhi laa maya lama isticmaale weyaan huwa isaga baruurtaas baktiga xaraamun waa xaaraan ayuu nabig yihi sala allahu aleh wasalam fa qaala rasul lla wuxu yih sal slm cinda dalika arrinkaa markuu yidhi agteeda wuxuu yidhi qaatala allahu allaweyne hana allado alyahuuda yahuud ina allaha allaweyne caza wajala caza haaliba wajalla weynaaye lamaa goortii xarama uu ka xaarameey calayhim korkooda ashuxuuma baruurti iyo muxuu aha cadiinta uu ka xaaran yeelay jamaluhu way dhalaaliyeen uma kadibna baacuuhu way iibiyeen wa akaluu amanahu lacagtii ay ku gadeenna way cuneen subxaana allah marka arrinta ayada ah baktiga ma cuna fuudkiisaan cabaadaan dhihi jirna baktiga ma cuna laakiin fuudkiisaan cabaa nabigeenna ah, wuxuu sheegay calayhi sala slam ninka yahuudda inuu ilaahay ku nacladay fajacala minhum alqirada wاlkhanaaziir baabu nahyi reeliskaraawi baabkaan u baab can ilintifaaci in lagu intifaaca oo lagu danaysta bima shay xarama u xaaraam allah alla weyne caza qaaliha wajalla weynaaye ilaahay wuxuu xaaraam ka dhiga in lagu danaysto oo laga faa'iidaysto inay muxuu aha la ogolayn oo mxuu ahaa cunitaan basmaan xataa aan wax kale loo isticmaali karin baabkan u baabay xadiidka afar kun laba boqol iyo toddobai kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alah mt barna isxaaq ibn ibraahim alxandali waahiqatun tabtun faqiihun xuja weeyaan qaala anba'ana sufyaan ibnu cuyaynat waahiqatun habt can camr ibn dinar waahiqatun tabtun xuja can taws ibn kaysaan waahiqatun faqiih can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala cabdillahi bn cabaas lam ubliqa waxaa la soo gaarsiiyey cumaru sayd cumar ibn khaaab radi allahu taala arda ana samurata samura ibna jundub baaca inuu iibiyey khamran khamro inuu iibiyey ayaa la soo gaarsiiyey samuro ibnu jundub inuu khamro gaday waa saxaabiga a taqaana oo jaliilka ahay radia allahu tacala canhu ardaha oo qiimaha badnaa inuu khamro gaday ayaa la soo gaarsiiyey culimada marka waxay leeyihiin tafsiirkaas saddex qaybood ayay suuragal noqon kartaa ilan saxaabiga khamro gaday xilligii sayd cumar waa wax hariib ah arrinta ayada ninkaas waali ayuu ahaa oo gobnatoore ayuu meel ka ahaa qolyihii marka ahlu kitaabka ahaa oo khamrada cabi jireen ilaa ayaga khamrada iska cabayaan inay banaankan la imaadaan baalidiyada lakin howladaas ay wadanayaan iyagoo dowladda islamka hoos jiro marka niminka iyaga ahaa oo laga qaadaya jizyadii ayaa khamradii jizyi ahaan ugu keenay ayaga dhexdoodii ayuu marka kasii iibiyey ayaga dhexdoodii ayuu kasii iibiyey marka arrinkaas ayaa sayd cumar la gaarsiiyey qodob waa qodobkaas qodobka labaadna waxaa weeyaan khamradii markay u keeneen ama loo keenay ayuu wuxuu ku sameeyey inuu khal ka dhigo wاlkhamru idaa takhalalat soomahan safiinaha matnkiis wuxuu ku yeelay khamrada markay khalowda oo iyada laftirkeeda ay khal noqoto khalka oo waxyaabahan yara aad aragteeno muxuu aha dhanaanka ahoo liinta la yara qurmi iyo eh, tufaaxa iyo oo maqaaxadaha ataa meesha way mxuu ahaa dukaamadeennan waa laga heli khalka marka khamradii haddii ay khamrnimo iska rogto iska rogtoo oy khal noqoto iyadna waxaa weeyaan way bannaan tahay in khalnimo loo isticmaalo khamrnimo way ka baxda marka muskir ma aha haddii ayada takhliil lagu sameeyo marka jundub inuu marka samro inuu qabo marka in ayada laftirkeeda takhliil lagu sameeyo inay bannaan tahay inuu arkayn waa suuragal qodobka labaadna waa qodobkaas marka qodobbo noocaasa tawiil ayaa marka ku jiray tawiil ayaa ku jiray saas ayaa laga yaabaa sidoo kale waxay leeyihiin qodobka saddexaad ah, ee khamrada uu gaday casiir cabitaan sideedaba cabitaanka caadiga ee dadka qaar khamre iska dhihi jireen marka cabitaan caadi uu sii iibiyey oo muddo yar yeelay oon khamroobin laakiin muddo yeelay oo nabiidkii iyuu sii iibiyey marka magac khamre ayaa marka lagu soo dacway inuu gaday intaba waa suuragal wallahu aclam laakiin inuu khamre uu khamrenimo ogsoon yahay uu muxuu ahaa ka becsharaysta ama u arinta ayada koleyba boobka eh, samura oo ka wen yahay radia allahu tacaala canhu arda nacam mhm. mhm. lacnada waxaa weeyaan eh, waan soo wadnaa insha allah tabaaraka wa waan soo wadnaa waaya eh, marka cumar waxaa la soo gaarsiiyey radia allahu tacaala canhu wa in ninka la yidhaha samura ibnujundub radia allahu taala arda baaca inuu iibiyey ubliqa waxaa la soo gaarsiiyey cumaru sayd cumar radia allahu taala arda ana samurata samura ibna jundub baaca inuu iibiyey khamran khamra faqala wuxuu yidhi qaatala allahu samurata samura allaha la collaytamo mxuuahaa qaatalalaahudaas allaha dila xataa mararka qaar waa loo isticmaalaa marka mar waxaa loo isticmaalaa lacnad marka meeshan waxay leeyihiin cumar allaha dilo inuu kala dan lahaa amaba waxaa weyaan allaha la coloobo camal inuu kala dan lahaa hadal noocaas halkaasay culimada u saarnayan wallahu aclam qaala wuxuu yidhi qaatala allahu samrat samra allaha dilo amaba allaha la colaytama alam yaclam yuusan ogeyn ana rasul rasulka al sal slm qaal inuu yidhi qaatala allahu alla ha lacnada alyahuuda halkaa marka waa lacnadii lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryama waciisa bni maryama dalika miya bima casow kaanuu yactaduun marka waa kaas xurimat waxaa lagu nacladay xurimat waxaa laga xaaraymeen calayhim korkooda ashuxuumu cadiintii iyo baruurtii fajamaluhu ay dhalaaliyeen oy subag bay ka dhigeen qaala wuxuu yidhi sufyaan yacni adaabuuha sufyaan ibnu cuyeyna oo urwaadda xadiid ka mid ah ayaa fasiro wuxuu yidhi fajamaluuhadaas yacni adaabuuha way dhalaaliyeen oo dab inta la saaro ayaa subagii eh, laga soo saari baabu alfa'rati jiirkii ama jiirti oo taqacu ku dhacda fi samni subaga ku dhex dhacdo subag fadhiyo oo caadi u fadhiyo ayuu ku dhex dhacday annaga kaba soo qaad hadda subagyada noo fadhiyo waxaa ka mid jifaha geela geela subagiisa oo kale oo kuruska laga dhalaaliyo waxaa weeyaan isagoo marka fadhiyo haddii ay ku dhex dhacdo oo qalalan inkastoo marka qaar geli karinba du aad u ah sidoo kale subagan sixinka ah oo looda subageedoo kale haddii ay ku dhex dhacdo waxaa la mid a ah subagyadan caadigo hadda la marsadaa rootiga iyo waxyaabaha la midkaa sida loo yaqaano blubarka iyo muxuu ahaa wax la midkaa blubarn somayn azubda axsanta zubdada iyo waxyaabahan fadhiyo subagyadaas ayada ay marka ay jiirtu qafal xune falaad xune eh, ay shulo ku dhahday kan laga hadla kaas weyaan laakiin saliid fadhido ma aha waxa laga hadla saliid cafwan saliid caadi aho muxuu ahaa dhalaalsan maaha waxa laga hadli saliid zaytuun iska dhalaalsan iyo saliid caday dhalaalsan iyo subag xataa laftarkiisa caadigaoo sixin iyo mid geel wuxuu noqdaba oo caadi ahoo biyobiyo ah dhalaalsan ma aha wax laga hadla ka isaga waxaa hadday ku dhacdo la kala guur khalaas laakiin kan laga hadla waa subaga fadhiyo oo muxuu ahaa bahasha meeshii ay ku dhacday ay halkaas un ku ekaanaysa intii ayadayd marka in la qoqaaro oo saa loo gooyo intii laga saaro oo laga bixiyo sidaa way sida lisfara oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uu noo warrami doono insha allah tabaaraka wa tacala xadiidka soo socda xadiidka afar kun laba boqol iyo sideedii kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna qutayb bn saciid qala xadana sufyaan ibn cuyeyna can الzuhri maxamed shab zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn mascuud wahiqat faqih can ibni cabaas cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cabd nebi sal slm radia allahu tacala canhuma can maymuna bint اxaariث zawji الnabiy um اmminiin radia اlahu ta ardaha ana faratan jiir ayaa waqacad ku dhacday fii samnin subag farada waxaa jiir u leeyahay yani hadda ka faratan farun lama dhihin soo jeedaan faratan halkaasaa markaan la aaday ana faratan jiir ayaa waqacad ku dhacday fii samnin subag famaatat way ku dhex dhimatay subaga dhexdiisa fasu'ila nabiy nabiga ayaa la weydiy sal slm arrinka asagaha maxaa lagu samayna faqal wuxu hi ulquuha tuura iyo wamaa xawlaha iyo waxaa la wixii xarareheed ahaaday jiirkiisu halkaa kuma dhicin wax alla wixii saas ayaa muxuu ahaa inta la qoqaaro saas loo hareereeyo laga bixiyo ayada iyo subagii dhinacyaha ayada ahaa ayaa bannaanka loo tuuri kadibna fakuluuhu wakuluuhu cuna weeyaan xadiidka afarkan laba boqol iyo konton iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna yacquub ibn ibraahim addawraqi waa iqa wa moxamed ibn yaxya ibn cabdillahi naysabari aduhli waa iqatun habtun xujat imaam weeyaan faadil can cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii can malik bn anas bn abd alhijra can zuhri can cabdillahi bn cabdillahi bn cutb bn sacuudin can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma can mymuna binti اlxaari radi allahu taala ardaha um muminiin ana nabiga nabigeena sal slm su-ila waxa wax laga weydiye can faratin jiir oo waqacad ku dhacday fii samnin subag jaamidin qalalan faqala wuxuu yidhi khuduuha qaada iyo wamaa subag xawlaha ayadaha reerada ahaaday wa alquhu tuura saasuu nabig yiri sal sl inta kalena dee ku danaysta xadiidka afarkan laba boqol iyo lixdanaad waa xadii eh, shaad ah shaadka marka qeybta dambe oo ku jirta wain kaana maayacintaas halkaasay ka imaaday weyaan halkaasay ka imaaday waa wixii mafhuumka ahaa iyuu manduuq ka dhigay waxaa laga fahmay haddii marka ay saliidda ay fadhinin oy qalalnayn inay waxaa weeyaan iyada ay nijaasoobiyan loo dhowaanayn saasaa laga fahmay soomaan laakiin manduuq buu ka dhigay in muxuua nas ayuu ka dhigay marka taas ayaa shuduudka u keentay xadiidka afar kun laba boqo iyo lixdanaad waa xadiid shaad ah qaala alimaam nas abarna khushaysh khushaysh bnu asram النسائي واثقة ثبت قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني واثقة حافظ مصنف ويان قال أخبرني عبد الرحمن ابن maxaa idin qoran buuduwey buuduwey ma idin qorta buuduwey bu'da maaha buwa waaw waa meesha waaw hamze ma lahan waaw wey waaw buudawey weyaan hamze an buu ii saaran yahi laakiin markaan u noqday muxuu ahaa shuraaxda an u noqday waa biduuni hamza buudaweyhi الصنعاني وصدوق أن معمر بن راشد الأزدي واثقة ثبت فاضل ذكره وحuu sheegay عن الزهري buu ka sheegay عن عubayd اللh بن عبد الله بن بن مسعوud بن عباس رضي الله تعالى عنهma عن مymuنة بنت الحارث عن النبي nabgen waxay ka wari sل sلم أنه rasuulkeena sل sلم su-ila in la weydiiyey can فارة jir oo تaqacu في السمن subag ku dhacda fa wuxuu yidhi in kaana jaamidan subag hadduu angegan yahay ood muxuu ahaa mid fadhiyo yahay faalquuha tuura wamaa xawlaha faalquu tuurahaa jiirta wamaa xawlaha wixii hareerada ahaaday wain kaana maa'ican hadduu qoyan yahayna oo waxaa weeyaan mid dhalaashan uu yahay falaa taqrabahu dhowaan marka shuduudka meeshuu ka yimaado halkan xukunkan waa xugun la fahmay oona muuqday oo caddaa oo mafhuum aha laakiin hadda manduuq buu ka dhigay halkaas ayaa marka ragga ka wari marka cabdullahi bni cabaas iyo maymuune iyo kulli intaan damba laguma haayo waay marka waxaa laga yaabaa inay hawsha ay ka imaaday cabdiraxmaan ibnu budaweyhi ayaa suuragal wallahu aclam xadيث أفر كن لaba بqل iyo kow iyo لحdanaad wa xadيث صحيح الإسناad qال الإمام النسائي أخبرنا سلامة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي الطائي weyaan waa صدوq qال xدثنا جدي awgii waxaa weeyaan الخطاaب بن عثمان الفوزي الطائي waxaa weeyaan waa iqatun dabt qaala xadaana muxamed eh, ibnu ximyar waa saduuq qaala xadaana haabit ibnu cajlaan waa saduuq qaala samictu saciid ibna jubayr waa imaamkii yqul isagoo le radia allahu raximah la raxmatan waasica samictu waxaan ka maqlay ibn cabaas abdulahi bn cabas yqul isagoo le ina rasul rasulka al sal sl mara wuxuu soo maray bicanzin ri ayuu soo maray neef ari ah meytatane bakti ah faqaala wuxuu yidhi maa kaana calaa ahli hadihi shaat maa kaana maxaa ahaaday istifaamii ka dhiga madaas maa kaana maxaa ahaaday calaa ahli hadi shaat neefkan ariga ah dadkiisii low intafacuu hadday ku eh, eh, dhaqmi lahaayeen ama ay ka faa'idaysan lahaayeen biihaabiha ah haraggeeda maxaa ahaan lahay maxaa soo gaari lahay macnaheed waxaa weeyaan laa shay wax dhiboo soo gaari lahay ma laha weeyaan waa haddii ay magdeeyaan sidaa weeyaan baabu dibaab tiqsioo ama tixsi yaqacu ku dhaca filinaai waal ku dhaca xunkiis muxuu noqonaya tixsiga ama tiqsiga hadduu ku dhaca weel biyo amaba cabitaan ama caano ama shaah wamaa ilaa daalika ay ku jira hadduu ku dhaca maxaa la yeeli xukunkiis waa kan nabigeena noo sheega calayhi salaatu wasalaam buaari aa adis soo saar noo iman don xadidka afar kun laba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasawi abarna camr cali falas wadiqatun xaafid qala xadathana yaxmed saciid alqaطaan qala xaddaثna ibn abi dib ibn abi dib wa muxamed ibn cabdiraxman ibn abi dib almadani wa iqat faqih faadil qala xadaثanii saciid ibn khalid alkinani wa saduq can abi slmة bn cabdiraxmaan wa iqat faqih mukir iqat muktir can abi saciid alkhudri sacd ibn malik ibn sinaan radia allahu taala arda an nabi nabig uu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa waqaca hadduu ku dhaca dubaabu tiksigi ama tixsigi fii inaai aadikum fii inaa axadikum midkiin waalkiisa falyamqulhu ay falyakmishu ha dhextiin biyo weeyaan falyamqulhu ha ku dhex rido maxaa loo yeelayaa nabigeenna wuu sheegay calayhi salaa slaam wuxuu dhahay labadiisa garbood mid ka mid ah cudur iyo jaraasiim iyo balow xambaarsan yahi kan kalena waxaa weeyaan dawa oo cudurka isaga dawo ah ayaa ilaahay u dhexdhiga subxana watacaala lidalika riwaayad waxay ahayd fainahu yataqii biaxadi janaaxay labadiisa garab mid ka mid a ah ayuu kor u haynayaa xaasidnimadii waxay ka gaartay isagoo xataa meesha ku baktini ayuu kii kale korsaa ugu hayni ilaa nafta ay ka dhacdo <laughs> imtixaan wey imtixaan ahy waxay dhahaan adduunka waxaa ugu kal adag ibni aadan iyo dad waxaa uu kor adag taksi taksiga yacni waxaa laga yaabaa inuu meel xaalado badan maro welina uu sidii iska hado waxaa laga yaabaa subaga burcadka ah oo muxuu ahaa caanaha laga soo bixiyey inuu ku dhaca laga yaabaa soo saa maaha markuu ku dhaca uu ku dhex baktiyo isagoo bakti ah ku dhex dhintay ayaa laga yaabaa in subagii la shiilo oo weliba inta digsi iyo dab aad u kulul weliba rayxaan lagu daro halkaas kadibna uu ku shiilmo kadibna laga soo bixiyo oo waalkii lagu shuba muxuu ahaa subagaas lagu kaydinay oo muxuu ahaa taqriiban jergaankii amaba wixii la ahaa meeshii loogu talagalay ama kalooradii wii la ah jeegi kadibna la isticmaala oo subaga isaga ahaa loo isticmaalo howlo kale weli uu kusii jiro laga ya sidiisaisaas uusan kala gogoy marka waxay dhahaan <laughs> taksiia u kor adag ibni aadana uu kal adago yacnii mowdki walaalkiisaa dhimani oo aabbihiisaa dhimani oo hooyadiisaa dhimani oo xaaskiisaa dhimani oo ardaygiisaa dhimani oo shiikhaasi dhimani oo jirankiis jiraankiisaa dhimani oo kii madaxdaa dhimani oo kii faqiirkaa dhimani oo mid walba uu kulli qabri udhiga oo mxuu sakaraadini wuuna iska qosli halkiisu iska tagay oo marka kal adeygaas waa cajiib moogta nacam alxaaji nuur ha ha ha uu ku yeelaa laakiin bakti ma aha waa xoolahooda caadigaha ah. a soomaalida ma og tahay waaba kuwa ugu fiican haragga loodoo kale waxaa weeyaan wax badan isagaa ugu horta maslaxa badan umayna kan geela iyo kan looda kan looda ugu nafci badan soomaalida a a r allah abar aad i aad aad i aad aad i aad marka culuum sheekh nuur mafhuum mayna marka soomaliya wataan waxaa weyaan waa koodii caadiga iska gowracdeen marka waa gurada ha gurada ha kalooda sooma kalooda geela mota mushkiladiisii markiiba kuraskay kala jeexayaan marka in yaro wuxuu noqonayaa xarag fiican dalaha laakin waa laga fiican yahi rag ahaan looda ugu fiican waaya lidaalika marka nafci la yidhaahdo intifaaca looda iyo geelayaa nafci badan geelaa marka caalamka laga hadla hadya oo nafci badan may ka guud ahaan geel iyo lo ya sheekh caalamka caalamka markaan ka hadalna geel muxuu caalam muxuu hayaa caalamkan ka hadlaya mka warqabraa sheekh <laughs> looda oo nafci badan qowlan waaxidan hadda waad aragteen ilmaheenni ah, geela ku hoos noola niidadii laga soo muxuu ahaa hagaajiyey holland ayaa ay ku nool yihiin oo muxuu ahaa oo caano a ah, sooma niido ayaa la siina iyo waxaa taqaaneen a a a asaga caano badan laakiin yaa man geel geel la-aan alla ku dhig geeliyaad xara ku xarayood muxuu ahaa waa lagu habaariba habaara lagaanida l khaasata reer baadiyaad ay ku imaadaan qor in xabad ku dhuftaan laga yaaba geel meelaad ku xaraysayood <laughs> waa ka warqaba laakiin wax badan maa wax aad u yarwa afar kun oo meel ku xaray marka intu irmaanka may dhaqaalo aad u badan laga sameeya hadda taqriiban laba nafci waa laga helay midda koowaad geeli horta wuu nastay oo geel kadeednaay oo rafaadsanaa wuu nastay ciddii marka geelaad laheedna way ka faa'iideenoo dhaqaalo aad u badan ay ka sameeyeen kan labaadoo ka muhiimsan oo caamka ah caanahan geela waad aragteen waa laga shakiyaa dadkan hadda caanaha bannaan ku iibiya iyagooba laga yaaba inay caanihi nadiif yihiin oy bala qabin dadka inta badan way ka shakinayaan xilliin kuwaan caano la qasayoo wax lagu darayoo ma garad laakiin kuwaas caano la huba oo boqol boqol la huba inaaba qofka xaraysta uu khaa'inya waa gooni laakiin asal ahaan dadka xaraysta waxay u dad akhyaar aho dad fiicanna marka caanaha iyaga waa caano la huba oon aad looga baqayn boqol sagaashan iyo sagaal mhm. ya sheekh ha md kan ardaalka mot isaga uu ka faaida ma laha isaga muxuu ka faaidi isaga waa shaqaalo mot isaga waa shaqaalo motkan wuuba lisayba muxuu samayn karaa muxuu ka faaidi haddii xataa uu hal jarkan oo biyo ku shug muxuu ka faaidi ile nin kala u dhacaysa kaas waaba dabaalbe waxaa ku dhici mataqaana man baaca e, e, diinahu bidunya hayrihi aan sheegi jirna ku dhici qofka dadka ugu dabaalsan waa qofka e, nin kale adduunyadiis bulaaliya isaga diintiisi iibiyo wuuu ka faaida ma lahan isaga mogta isaga mishaar buu qaadani bas mishaarkaasuu qaadani boqol dolar laba boqol dolar intaas uma dhaafayso awsaar marka waxaa weeyaan haba yaraatay muxuu wax usoo kordha ma laha lidaalika midi kalena inta badan dadka xoolaha hadda xaraystay waxaa u badan dad akhyaara u badan intaan ka warqabo dad akhyaara inkastoo dee adduunka akhyaari ardaan is dhex socdaan shaki ma laha waa imaan kartaa laftarkeeda waa imaan kartaa wax imaan kara a isku daraa maha marka waa eh, saddexda allah mustacaan waa imtixaan kaada alfaqru an yakuunu kufran waa kow xadiidka afar kun laba boqol iyo ma ka baxnay kitaab baabu dubaab kitaab saydi kitaab cusub ayaan bilaabina waa kitaabka laba iyo afartanaad kitaabu saydi ugaarta kitaabkeeda iyo wadabaa'ixi gowracyada la gowraca ayuu kitaabkan u kitaabiye waxyaabaha la gowraca maxaa gowrac xalaal ku noqdo maxaan gowrac u baahnayn ugaarta say tahay xaaladeeda ay arinkaas ayaan insha allahu tabaaraka wa eh, ka hadli doonaa ama baabkaan uga hadlayna ma dhawaa ila waqtiga saacad ma hayste waay markay soo dhowda halli ishaaro eh, saydka markaan ka hadlayna hal qodobaan raba inaan dul istaago qodobkaas waxaa weeyaan ugaarta waddankan hadda la joogay iyo caalamka hadda ugaarta laisuma ogolaba oo waa laisxiriba qofka ugaarsada hadda maanta haween dhax waan yutoobiyada waxaan ka arkay wajeer dad muxuu ahaa tiim ahoo dhallinyaro ahoo la soo aruuriyo laba baabuur baabuur homey ah iyo baabuur kaleo waxaa weeyaan eh, brobox baabuurtan yaryar ah geri intay dileen ay ka soo <laughs> cabeeyeen lugihii iyo wixii iyo marka geriga mogta waa salligiisa taqriiban kenya waa wajeer waa bud meel walba iska taagan yahi magaalada gudaheeda banaankeeda iska dhowanya marka gerigii marka ka buuxiyeen waa la soo qabtay marka ila waxay sameeyaan way soo qaadayaan kadibna kiilaha neefka geela waxaa la gadaa lix boqoloo shilin kaba soo qaad shan boqol ay gadayaan boqolay ka dhimayaan marka waa si fiican bay ugu faa'iidayaan marka ablis qabani dhabalis siini ugaartaas marka in la ugaarsado sharcan ma bannaanta mise ma bannaan inay bannaan tahay waa ijmaac aayadihii qur-aanka ayaa ku cad oo waxaa weyaan nooc walba uga hadlay noo imaan doona qaybo ka mid ah mxuu ahaa sidoo kale axaadiista nabigeenna calayhi salaatu salaam si fiican bay uga hadleen oo saxaabada nabigeena ugaari jirta oo nabiga loo ugaari jiray calayhi salaatu salaam ijmaac alummana waa oo muxuu inay bannaan haba yaraata laiskuma hay laakiin ummaddan faduusha ka samaysan oo ummadda soomaaliyeed waxay leeyihiin qofka ugaarsado waa in shabad lagu dhejiyo oo la kolley hebel wuu ugaarsani aleyh marka maadaama uu gaarsaday waa in nasabkiisa wax laga sheego oo la yidhahdo nasabkiisuu dhimay nasabkiisuu dhimay arrinka isaga ah waxyaabaha aan la yaabay oo ummadda carabnimada aan sheeganayn mararka qaar dhaawaca ay ka midta carabnimadii aan u taagneenay oo calankeeda aan wadnay meelo badan carabta waan ka shabahnaa oo geeli iyo aan kusiina xaaji ashir geeli iyo hawlihii tirada badnaa iyo yani fudaydkan iyo deeqsinimada iyo hayrada e, iyo dadnimada iyo waxyaaba badan carabtii annaga meelo badan iyo fawdada xagga maamul la-aanta oo iska fawdada isgarbyaca iyo meelo badan aan iskaga egna laakiin dhinacan ugaarta carabta qofka ugaa min qadiimi zamaan ilaa xilligii hore ninka qiimihiisa sharaftiisa waxay ku qotonsanaan jirtay ugaarta siduu ku yahay hilibka ugaarta iyo ninka ugaarsada iyo faradka ku ugaarsada iyo xataa gabyaha carabta aad bay ugu soo aroreen ilaa maanta la joogana waa sidiio aad bay u qiimeeyaan u danayaan annagana cidda ugaarsata waxaa weeyaan kaar cad ayaa loo cas ayaa loo jari fadal sheekh a a haye waan gartay <laughs> maya moogtahay iyaga waxay leeyihiin maadaama la haybsoocay oo la dulbiyey taqriiban waxaa ku dhacday faqri markuu faqri ku dhacay marka noloshoodii in badanoo ka mid waxay ka maaraysanayaan oo ay ka dabaranayaan inay wax uwaarsadaan markii aroortii ninkan geeliisii arigiisii loodiisi u kallihi isaga risiq ilaahay uu banay subxaana wa tacaala oona wanaagsanaa oo xalaal ayib ahaa ayuu u kalihi tiyaa marka kaa cas lagu siini hawlo kaloo kal baa loo sii raacini aye aye aye waan garta waa sa haye ha waa sax ha waa sax alcumuum hadda in la furo inta hadda la nool yahay o naftan ugu jirta inaan kambeynkaas qaadna ka warrama oo hawsha iyada dadkaas iyaga ah xerkahaas dulmiga ah oo lagu xeray laga furo ilaahay baan inku dhaariyay in gabadheen gabdhaheenni ay jamaikaan weliba gaal ah jamaikaan gaal ah muxuu ahaa ay u hoyato ya ninkii walaalkeed ah oo soomaaliga aha oo muslimka ahaa oo meesha idinla joogayna aan loo ogolayn ka warrama haye haye haye a odayaashana <laughs> ajnur raggoole bahar guridi rabaa hore an kaga sheekay qisada ya qisada wadaadka ku dhacday ataga nacam ma sax muwaladiintu waa dadka carabta iyo soomaali isguursatay oo iska dhaleen ha ha nacam na na waa sax waa sax oh, waa sax oo ka mid ah waa sax waa sii raacayna الdرجة العuليا waa os <laughs> cudurka cudurka isaga a iskama fiirinayaan saasa u ron saasa u ron waay kitaaب الصayd والdabاح baab الأمri faridis farayu baabkan u baabay bالتasmiyati in bismi la yidhaahdo cinda asaydi xilliga ugaarta la ugaarsani in bisinka la qabto ayuu baabkan ubaabay xadiidka masoo dhawaad shee wati waan shakiy waxaan is sheekh haduu yimid waa <laughs> saacaddan waa muxuu ahaa dhowr salaysaan iska tahay habeen kasta waxaan dhaha muxuu ahaa eh, haloo sheego hala sameeyo marka waxaan soo xasuustay arrin juuji maajuuj haysatay oo muxuu ahaa insha allah ay ka tegayeen <laughs> insha allah marka bal bal caawa mujada aan dejino markaan salaad ka baxan insha allah baab اmri fadlis ir baabkan baab bitasmiyati in bismi lah la cinda saydi xilliga ugaarta la ugaarsani xadiidka afar kun laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasayi ala mtl abarna alimaam qaala alimaam nasayi miya maya waxaa weeyaan ibnu sinni alي ramat اllah oo ardayga alimaam النasaaئي ayaa wuxuu leey akhbarna waxaa noo warramay alimaam abu cabdiraxmaan النasaaئي bimisra masr ayuu noogu warramay qira'aةa calayhi isagoo lagu dul akhriyey wa ana asmac ana an maqli wuxuu ka wariyey ayaa muxuu ahaa ninka la yidhaahdo alimaam النasaaئي ayaa wuxuu le waxaa noo warramay isagoo lagu dul akhrina weliba ana aan dhegaysanay masrna aan joogna can suwayd ibn nasr almarasi oo iqa ah qaala anba'ana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can caasim ibn sulayman axwal waa iqa can shacbi caamir sharaaxiil shacbi waa iqatun eh, mashhuurun faqiih weeyaan nabiil can cadiy bni xaatimin radia allahu tacala canhu arda cadiy bn xaatim xaatim uطaayi ayaa dhalay waxaa weya aljawaad ibn اljawaad waa deeqsigii oo ina deeqsiga ahaa ninka isaga aabihiis waa ninkii la yaqaanay oo deeqsinimada lagu yaqaanay sanadkii todobada hijir nabigan ayuu soo islaamay radia allahu tacala canhu arda anahu cadi bn xaatim sala rasu rasuulka ay <clears throat> wax ka weydiiyey can isaydi ugaarta oo habka loo ugaarsaday iyo wixii bannaan iyo waxaan bannaanan iyo wax ka weydiiyey faqaal wuxuu yidhi idaa arsalta haddii aad dirti kalbaka eygaada fadkur isma allah alla magaciisa xus caleyh korkiisa fain adragtahu haddii aad eh, la kulanta lam yaqtul isagoonan dilin fadbax gowrac ugaarti wadkur xus isma allaahi magaca alla caleyh korkiisa xus oo inaad ragta haddii aad haleeshana qad qatala isagoo dilay walam yakul aanan cunin fakul adiga cun oo waa xalaal weeyaan faqad amsakahu wuu kuu qabtay calayka adi ayuu kuu qabtay wain wajadtahu haddii aad la kulanta qad akala minhu isaga wax ka cunay falaa tacam ha quudanin minhu shayan waxbaa ka cunin fainamaa in kale maana amsaka wuxuu qabsaday calaa nafsi naftiis uu qabsaday weyaan wain khaalaa hadduu ku darsamo kalbuka eygaada kilaaban eeye oo faqatalna ay wax dilaan oo falam yakulna aynan cunin falaa takul minhu haka cunin shayan waxna haka cunin fa adiga laa tadri ma ogid ayuhaa koodii qatala dilay saas ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali wasalam ilaahay subxaana wa markuu ka hadlay uxila lakum sayd baxri wa طacaamuhu mataacan lakum ilsayaara waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xurman marka saydka ugaarta kambadda in liisu ogolaaday kambarigana waxaa weyaan xilliga aanan muxrimka lahayn liisu ogolaaday waa tii ay caddaysay ayadda qur-aankeed wamaa callamtum min aljawaarixi tucallimuunahunna mima callamakum اllah waa tii rabbi uu yidhi subxaanaه wa waxyaabaha wax dhaawaca oo sida gorgorka iyo wixii la midka shimbirahaas wax la baray ayagana in wax lagu ugaarsado sidoo kale eeyihii in wax lagu ugaarsada intaba oo wax muxuu ahaa soo arooray oo ilaahay subxana wa tacaala uu baneeyey waana ijmaac meesha marka waxaa yeela ey ayaad wax bartay oo mucallama wax la baray haddii aad dirto ood wax kuu soo qabto isaga oo neefkii amaba eh, ugaartii oo nool haddii aad la kulanta waad gowracaysaa waadna cuni bisinka alla ayaadna qabata marka hore mogta haddii laakiin aad la kulanta isaga oo waxaa weyaan dilay oo nafta ay ka dhacday ugaartii markii horena bismi illaahi aad ku dirtay waad cunaysaa ayadna dhibaato ma laha waa haddii eygii uu yahay ey la tacliimi oo wax la baray oo mucalama ah, oo markii la soco qaba la yihahdo dhab wuu ordaya ka istaag isagoo muxuu ahaa dhabsii ka istaagaadalina waa ka istaagaya waa tababarayn waa ey mucalama ah. hadda eegahan maarata lagu baaro daroonada iyo tareenada iyo meelaha muxuu ahaa ay qolyahan booliista iyo eh, laamaha ammaanka ay isticmaalaan kaasoo kale weyaan mucalam ayaga laakiin in looma tababarin waa loo tababar in wax baro marka kan loo tababaray inuu wax qabto marka waa qodob qodobkaas waxaa kaloo meesha ku jira eygii waad u imaaday isaga ugaarta qabtay ugaarta waa meyd ugaarta waa meyd haddana waa inaad fiiro kale ugu noqoto wax ma ka cunay mise qabashadii uu qabtay ma dhaafin hadduu qabashadii uu qabtay uusan dhaafin ood un nafta saa ugu qaaday oo saa meydka muxuu ahaa ugaarta ay ku dhimatay cun maxaa yeele adugu kuu qabtay adugu kuu haayay laakiin haddii aad xoogaho sii yar cantuug cantuugay ood meelo kasii godgoostay haddii aad aragto ayada waxaa weya lama cunaayo lianna adig kuba qaban isaga isu qabtay wa calayhi najaasa cafwan waxay noqonaysaa xaran bay noqonaysaa sidaa weeyaan marka qodobadaas dhowrka ah in la eego waa muhiim waxaa kaloo ayadna muhiim ah eygaagii ayaad dirtay eeyo kale oo marka ugaarta dul taagan ayaad ugu imaaday iyadoo nool haddii aad ku gaarta marka adaaba nafta ka qaatay dhib laha laakiin iyadoo meyd ah haddii aad u tagta ha u dhowaanin maxaa yeele ma eygaagii bisinka ad u qabatay ayaa dilay mise waxaa kuwaan ayaa dilay ma garan kartid intaaba marka in la ogaada muhiim wixii kale marka waa insha allahu tabarak wa abwaabta imaamka ha badiya ama ha yareeya laakiin inta ayaad haddaan ka hadalnay aad uguma baxaayo laakiin yaa ugaarsanib hadda ugaaryaa shaqadeeda ku jiraba cid ku jirto lama hayo marka aan aad ugu soconno si wakhti badan aan noogu lumin ilan ugaar uma socotaan baabunahyi rabiliskarabyu baabkan u baabi can maa shay cunitaankii lam yudkar aan lagu xusin ismullahi alla magaci caleyh korkiisa xadidka afartan laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasaani akhbarna suwayd bn asr marusi qaala xaddaana cabdullahi mubaarak wa imaamka can zakariya ibn abi zaayida wahiqatun caabid can shacbi wa caamir sharaxiil shacbi can cadiy ibn abi can cadiy ibn xaatim aطa'i radia allahu ta ardah aljawaad ibn aljawaad qaala wuxuu yidhi saxaabigaas sa'altu waxaa weydiye rasul rasuulka ayaa weydiye sal slm can sayd ilmicraad garmaqaataha wix lagu ugaarsado sheekheenna sheekh maxamed cali khayr caleyh raxmat wuxuu dhihi jiray garmaqaato dhankii aad kugu dhacba ku dili haddii dhinacaad eh, kugu dhufto oo muxuu ahaa balarkiisu kugu dhacana uu ku dili haddii afkiisa kugu dhacana uu ku dili marka waxaa weeyaan maashaan eh, eh, ii sheeg kabaalka iyo wixii lamidka inay taa laga yaabo afdhuuban kabaal ma taqaanaa <laughs> kabaal ragaydi ya haye sheekh haye haye axsanta garbkaas miya axsanta ani koleyba sheekhu baan ka maqlay laakiin muxuu ahaa wuxuu weligeyna ma arkin laakiin tafsiirka ay ku fasirayaan ficlan sheekh suu fasiray waran waxay leeyihiin afar afoodla weeyaan ma garaangaraa marka suu yahay adi sheekh ma aragti adi ma aragti weliga haye labada af garanay oo labada af muxuu ahaa wuxuu ku leeyahay see loo qabsana taqriiban afkan waa ka dhuuban yahay af kalena waa ka dhuuban yahay labada jambina wuxuu ku leeyahay tabtaas horta waxaa kitaabaha muxuu aha shuraaxda ah axsanta kitaabaha jazaaka allah khayran ani kolley ma arkin laakiin sheekha iyo sheekheena sheekh maxamed al khayr waa rag isku rag weeyaan caleyh raxmat ullah marka eh, yaa sheekh adigu aragti marka garbaqaatahaas tafsiir qaarna saasay ku fasiraan waa kan sheekhu ku fasiray qaarna waxay ku fasiraan kabaal caadi ah oo muxuu ahaa geed weyn oo afkana ka dhuuban laba dhinac buu dhuuban marka labada dhinac hadduu muxuu ahaa afka ah, saas loo tuuro sida warankii oo kale wuxuu durayaa ama uu dilayaa ugaarti haddii aad balal balal ugu dhacana saas ugu dhacana wuu dilayaa marka kaasaana xadiidka taqriiban tafsiirkiisa u dhow maxaa yeelay haddii aad kan afar wa afar aflaha waranka ducaan laha ood marba dhaawaca oo dhiig ka keena waxaa weyaan dhibna laha dhib ma lahaateen laakiin taqriiban micraadka sida noo imaan doonto waa midkan labada ab ka dhuuban dhinacyahana aanan ku lahayn meel wax dhaawacdo laakiin sheekheena wuxuu ku fasiri jira macnaasaga nacam yagoor yagoor waa bas iyo goorkaas waa taqriiban hadda tafsiirka ugu dhow waa tafsiirka iyogoor iyogoorka weyaan laakiin sheekh wuxuu dhihi jira aleyh raxmat ullah garmaqaate dhinacuu kaaga imaada buu ku dili waaya saaltu waxaan weydiye rasul rasulka al sal slm can sayd ilmicraadi garmaqaataha wixii lagu ugaarsada amaba iyogoorka oo faqaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa asabta wixii aad ku asiibta ood ku haleesho ama ku disha bixaddihi afkiisa iyo fakul cun wamaa asabta waxaad ku asiibta bicardihi ballarkiisana fa huwa isaga waqiidun waa wax la kila dooxay yacni waxa la nabareeyey oo waxaa weeyaan la jirdilay sidaa weeyaan almawquuda almawquuda waqiid bimaana almawquuda weeyaan wasaltu waxaan ka weydiiy nabigeena sal slam can kalbi eygi oo lagu ugaarsada faqal wuxuu idaa arsalta hadii aad dirta kalbaka eygaada oo faakhada uu marka ugaarti qabto walam yakul uusan wax ka cunin fakul cun wain akhadahu hadduu qabto fa ina akhdahu qabashadiisa uu kuu qabtay dakaatuhu waa gowraciisa wain kaana hadduu ahaaday maca kalbika eygaada la jirkiisa kalbun ey aakhar ay kale oo fakashitaad ka baqda an yakuuna inuu ahaado akhada inuu qabtay macahu la jirkiisa faqatala uu dilay falaa takunha cunin fainaka adiga inamaa in kale mi samayta waxaad bismilahi tiri calaa kalbiga eygaadii aad waxbartay walam tusami ma aadan magacaabin oo ilahay magaciis maadan sheegin calaa hayrihi isaga midaan ahayn saas ayuu nabigeena leh sal allahu alay waslm waa sharxi aan soo marnay ku noqosho ma laha baabu sayd ilkelbi eyga ugaartiis almucalam wax la baray ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun laba boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna ismail bn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaana abu cabdisamad cabdilcasiiz ibn cabdisamad alcami waa iqa qala xadana mansuur bn muctamar waaiqatu habt can ibrahim bn yaziid anakci waaiqatu habtun yursel can hamaam bn muxaarif annakci waaiqatu caabid can cadiy bni xaatibin aljawaad bn jawaad alcaطaa'i weyaan radia allahu taala anahu isaga saara rasul rasuulka ayuu weydiy sal slm faqala wuxuu yidhi qursil waxaan diraa nabi allow alkalba ey almucallim ee wax la baray oo fayahudu markaasuu ugaarta qabani faqala wuxuu yidhi idaa arsalta hadii aadata alkalba eyga almucallim ee wax la baray oo wadakarta smalahi magaca alla xusta aleyh korkiisaba akhada uu qabto fakul cun weeyaan qultu waxaan idhi wain qatala haba hadduu dilana wain qatala hadduu dilana qaal wuxuu yidhi wain qatala haba dilo qultu waxaan idhi armi waxaan tuuraa bilmicraadi yogarka ayaan tuuraa yagoor miya yagoor yagoor ayaan tuuraa kaas ayaa taqriiba u dhow qaal wuxuu yidhi nasaaba hadduu ku asiiba bixaddihi caradiisa fakul cun wain asaaba hadduu ku asiiba bicardihi ballarkiisana falaa ta'kulha cunin weeyaan baabu sayd alkalbi eyga ugaartiisa alladii kaasoo leysa an ibn mucalimidan wax la baray jaahil ah wuxuu qabta ka warramay isaga waaya xadiidka afar kun laba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam akhbarna moxamed ibnu cubayd ibnu moxamed alkuufi almuxaaribi waa saduuq qaala xadaثna cabdالlahi ibn mubarak waa imaamka can xaya ibn shurx wa iqatu tabtan faqihun zaahid qaala samictu rabica ibn yaziid adimishqi wa iqatu caabid qaala ambana abu idriis caa'idullah alkhawlaani wulida fi cahdi الnabi sal ا slm wa huwa caalim الsham bacda abi darda qala wuxu samictu aba haclabat اlkhushani waa jurhum ibnu ibn ashir sooma magacyo badan laskugu khilaafay qul isagoo ayaan maqlay radia taala ada ninka la abu taclaba ama aba taclabat alkhushani qaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquul wuxuu qultu waxaan ya rasul rasuulka allow inna anaga biardi saydin arla ugaar ayaan joognaa oo ugaar badan asaydu waxaan ku ugaarsadaa biqawsi qaansadayda ayaan ku ugaarsadaa iyo leebkaygii wa asaydu waxaan ku ugaarsadaa bikalbi aygayga almucallim ee wax la baray bikalbi eygeyga laysa aan ahayn bimucalamin mid wax la baray fa wuxuu yidhi nabgana sal slm maa asabta waxaad ku asiibto ood ku diinata biqawsika qaansadaada fadkur xus ismallaahi magaca al caleyh korkiisa wakul cun marka ad tuuraysaba bismi llahi oo saa u gan kadibna wuxuu kugu muxuu aha dhinto cun wamaa shaygii ama ugaartii asabta aad ku asiibto ood ku haleysho ood ku dirata bikalbika igadaal mucalim waxalbar fadkur xusn ism allahi magac alla kulcun weeyaan wamaa shaygii ama ugaartay asabta aad ku asiibto ood ku ugaarsato bikalbiga igaad alladii kaasoo laysa aanay bimucallamin oo fa adragta aad halisha dakaatahu gowraciisa fa kulcun weyn isagoo nafta ay ku jirta hadii aad la kulanta ugaarti gowraca oo cun laakiin haddii hortaa uu dhinto ha u dhowaanin baabun idaa qatala kalbu ayga hadduu wax dilay balka warma sidii aan soo marnay un xugun isma bedelayo xadiidun baan dul marayna insha allah tabarak wa tacala xadiidka afarkan laba boqol iyo todobiyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasawi cala akhbarna maxamed ibn zumbuur abu saalix ilmaki waa saduuqun lahu awham qaala xadaana fudayl ibn ciyaad waa imaamkii ataqanin can mansuur ibn muctamir can waahim yaziid naqi can hamaam ibn xaris watiqatun caabid can cabdi bn xaatimin radia allahu tacala anhu ardah qaala wuxuu yihi cadiy qultu waxaan ya rasuulka allow ursil waxaan diraa kilaabi eeyahayga almucallamata ee wax la baray oo fa yumsikna calaya way ii soo qabtaan ugaarti faakulu waan cunaya fa akulu miyaan cunayaa dhah waa su'aal qaala wuxuu yidhi idaa arsalta haddii adarta kilaabaka iyo hada almucalamati wax la baray fa amsakna calayka ay kuu soo qabtaan fakulcun qultu waxaan idhi wa in qatalna haddii ay dilaanna qaala wuxuu yidhi haba dileene yani qaala wuxuu yidhi nabigana sal sl in qatalna haba dileena qaala wuxuu yidhi maa lam yashrakhunna kalbun min siwahunna maa lam yashrakhunna maa lam yashrakhunna intuusan la wadaagin kalbun ay oo min siwaahunna ayaga ka haray qultu waxaan idhi armi waxaan ku tuurtaa ugaarti bilmicraadi garmaqaato amaba yagoorki oo fayaziqu ee fayahriqu weyaan wuu dhexmara u dilaaciyaa haraggii iyo hilibkii dhexmari qaala wuxuu yidhi kharaqa hadduu khasaqa hadduu jeexa uu dilaaciyo uu dura fa kul cun wain asaabahu wain asaaba hadduu ku asiibo bicardihi ballarkiisana falaa takula cunin ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam baabun idaa wajada baabun idaa wajada hadduu la helo maca kalbihi eygiisa kalban ey oo lam yusama calayhi aanan bismi illaahi la dihin ey kale hadduu la socdo waa soo marnay dulmar umaan insha allah samaynayna xadiiska afartan laba boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasri cala akhbarna camr ibnu yaxya ibnu xaaris waa iqa qaala xadaana axmed ibn abi shucayb waa iqa qaala xadaana muusa ibnu acyan waa iqatun caabid can macmar ashid asdi can caasim bn sulayman awl waiq can amr sharxiil shacbi can cadi bni xaatimin anahu cadi bni xaatim sa'ala wuxuu weydiy rasul rasulka sal slm can sayd ugaar oo faqal wuxu yidhi arsalta di'ata kalbaka eygaada fakhaalatathu ay ku dhex milanto ay ku darsanto ka aklubun eeye lam tusami aadan magacaabin calayha korkeeda magac alle falaa taakula cunin fa inaka adig laa tadrii ma ogid ayaha ayuha ama ayaha toodii ama teedii qatalahu dilay ama neefkii Eh, amaba mxuuah ugaarti ayga dili ma garanayso weyaan baabun idaa wajada hadduu la kulma maca kalbi eygiisa kalban ay hayrahu isaga aanan ahayn xadidka afartan laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala oo fa aad alla magacaabdo magaciisa bismilah aad tirado markaad diraysa fakul cun wain wajadta haddii aad kulanta kalban ay aakhara ay kale maca kalbika eygaada falaa takulha cunin fainamaa in kana min samayta waxaad magacaabto calaa kalbika eygaada ayaad bismilaahi markaad diraysa aad tiri walam tusamay bismilah maadarin calaa hayrihi isaga wkii ka soo haray xadiidka afartan laba boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna axmed ibn cabdillahi bn xakam wahiqa qala xadaثna moxamed bn jacfar wa gundar wahiqatu saxix kitaab qala xadaثna shucba waa imaamkii aa taqanin can saciid ibn masruuq wa waalid thawri raximah اllah اljamic wahiqatu qala xadaanii xadaثana shacbi can cadi bni xaatimin wa kaana wuxuu ahaaday cadiy hadalkaas yaa wata marka shacbi ayaa dhihi jaaran jiraan ayuu noo ahaa wa kaana wuxuu ahday lana anaga jaaran jiraan buu noo aha cadi bni xaatim kow wa dakhiilan nin aanan dadka meesha degan ka mid ahayn oo qolo kale ka dhashayna wuu ahaa wa rabiian mid aad ugu cibaadaysta binahrayna labada webi dhexdooda ku cibaadaystana waa ahaayo ah, alfuraat iyo dijla unbay u badan tahaye nin aad ugu cibaadaystana wuu ahaa waa hadal aanan mudraj ahoon eh, xadiidka eh, haba yaraatay ee la xiriirin laakiin waa sifo iyo mxua tilmaam dheeri ah oo laga bixi cadi bn xaatimi radia اlahu taaa anahu cadi bn xaatim sa'la اnabiya nabigan ayuu weydiy sal slm qaala wuxuu yidhi ursil waxaan dirayaa rasuul allow kalbii eygeyga oo faajid waxaan la kulmaya maca kalbi eygeyga jirkiisa kalban ey qad ahada ugaartii mxuu ahaa qabtay oo la qabtay laa adri ma oga ayuhumaa koodii ahada qabtay qaala wuxuu yidhi laa taakula cunin fainamaa in kale maana samayta bismi اllahi waxaa tiri calaa kalbiga eygaada walam tusami bismi lahi maada dhin calaa hayrihi isaga eyrkii wey xadidka afar kun laba boqol iyo ko iyo toddobaatan wada xadid saxiixa qaala alimam nas akhbarna axmed ibn cabdillahi ibn xakam wa iqa xataa soman qaala xadaana mamed moxamed ibn jacfar ogundar qaala xadaana shucba imaamkii can xakam ibn cutaybata alkindi qala wuxuu yihi xadaana wa iqa abcan xakam ibn cutayba alkindi qaala xadaana can shacbi wuxuu nooga warramay can cadiyin can nebi bimili dalika xadiidkaas oo kale weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo laba iyo toddobaatan wada xadiid saxiixa qala imam abna sulayman bn cubaydlah ibn camr alghaylaaniyu albasriyu waa saduq qala xadaana bahz ibnu asad ilcami wa iqatu tabt qala xadaana shucb imamka qala xadaana cabdulahi bn abi safr athawri wa iq can caamir shacbi can cadi bni xaatimi qala wuxuu yihi saaltu rasulah baa weydiy sal slm qultu waxaan ihi rasul allow ursil waxaan diraa kalbi eygeyga ayaan dirayaa ee si xakunkiisu noqonaya ey ayaa dirsani si uu iigu soo ogaaro ee xukunka muxuu noqoni qaal wuxuu yidhi ida arsalta hadii aad kalbaka eygaada oo fa samayta aad tirahda fakul cun fain akala macahu wain akala hadduu cuna minhu xaggiisa ood ugaartii wax ka cuna falaa takulu cunin fainamaa in kala man amsaka calaa nafsi naftiisa uu qabsaday waida arsalta hadii aad irtikalbaka eygaada oo fa macahu aad la kulanta la jirkiisa hayrahu isaga hayrkii isaga midaan ahayn falaa takulu cunin fainama ha cunin wayaan fainaka adiga inamaa in kalemana samayta waxaad bismilahi tiri calaa kalbika eygaada walam tusami bismilahi maadan ihin calaa hayri isaga kii ka soo haray xadiidka u dambey cashirkan insha allahu tabaraka watacala afar kun laba boqol iyo saddexiyo toddobaatanaad caawa waa xadiis saxiixa qala imam nas akhbarna camr bn flas wahiqatun xaafid qala xadana abu dawud yarsi wahiqatun tabtan xuja can shucba waa imaamka can ibn abi safr o cabdilaahi weeyaane haddaan soo marnay waa iqe can shacbi can alxakam can shacbi شhacbi marka wuxuu ka warinayey cadi bn xaatim wa can akam xakam ibn cutaybatana can shacbi uu ka wariyey wa can saciid ibn masruuqna can shacbi uu ka wariyey saddexda ariiq can cadi bn xaatimin radia allahu taala qal wuxu cadi sa'altu rasuulah baan weydiisa sl sl qultu waxaan idhi rasuul allow ursilu waxaan dirayaa kalbi eygeyga oo fa ajid waxaan la kulmayaa maca kalbi eygeyga la jirkiisa kalban ay aakhara ee kale laa adri ma ogi ayuhumaa koodii akhada ugaarta qabtay qaala wuxuu laa tankula cunin fainamaa in kalemana samayta alla magaciisa ayaad sheegtay calaa kalbika eygaadi markaad diraysa bismilah ayaa tihi walam tusami maadan magacaabin magaca alle maadan sheegin calaa hayri isaga kasoo harkiisa ama isaga hayrkii hada wallahu aclam wsala allahu wslam ala rasuuli mustafa